dhinac kale oo waxaa jira aanan ka aqoonin oo waa maxay shaygaa xaqiiqdiisa waxay ama sifada alle ama waxyaalaadka aakhara yaalla sifaadkooda xaqiiqadooda iyo kunhigooda meesha ugu dambaysa waxay tahay ma garan karno taa marka waxa weeye macnaha sifada iyo wax aakhar laga waraa macnaheeda waa la yaqaanaa laakiin xaqiiqdeeda lama yaqaano taas marka waxaa lagu radinayaa kuwa mafawdada oo leh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 iyo wa ukharu kuwo kaloo mutashaabihaata isu eg dadka marka mutashaabihii ayaa laba mowqif kala leh mowqif ah in muxkamkii loo celiyo oo haddii muxkamkii oo ku caddaadana markaas fadaad haddii kalena in la tasliimiyo oo markaa la nabadgeliyo fa ama aladiina kii fii quluubihim qalbigeed uu ku jiray zayqun qalooc uu ku jiray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 ilaa ululalbaab ilaa ulul cuquul dadka caqliga u saaxiibka maahane cid kale oo waansanta ma jirto marka shiiku asagaa kuu keeni doon aayadda macnaha uu ka wado iyo ulajeedooyinka laakiin hadalkan idin hormariya wuxuu ahaa inaad un marka lalaqbaynayo aada xoogaa fahamka u idiin jilacsanaado marka saan sheegnay sheikhu qaacidada wuxuu ku radinayaa dadka mufawidada la yidhaahdo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 taawiilka allah maana cid kale aysan aqoonin waa noo imaan doontahay waa kan xaqiiqat lmri iyo kulligiisa wa haadaa kaasina huwa alma'huur waa kan laga soo guuriyey can ubay bni kacbin wa bni mascuudin wa bni cabbaasin wagayrihim ayaa laga soo guuriyey in uu yahay waqfigu wamaa yaclamu taawiilah ila allah marka hadduu waqfigu uu yahayna waxaan dhahnay ataawiilu hunaa macnaheedu waxa weye bimacnaa wuxuu noqonayaa maanta ma arkaysaa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 dadka cilmiga ay maaragtay gomadoodu ay ku macnaa ku sugnaatay oo rugaxdaaga cilmiga ku ah yaclamuuna tawiilahu ay yaclamuuna ta'wiila almutashaabih inay wax ka garanayaan isagoo marka arrintaas hadal u eg eh, hadal mujaahid uu yidhi ayaa hadalkaas sii fasiraayo waqad qaala wuxuu dhahay xarabtu lmisxafa misxafka waxaan usoo bandhigay oon hor dhigtay cala bni cabbaas ibnu cabbaasaan kitaabkayga kusoo horwartay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 inaad horta oo macna ta'wiil oo ku baro laba macno asiilaha jira iyo macnaha asagu meelaha mutakalimiintu ay kasoo qodqoteeno asagu wax asiil saas u weyn aan ahayn walaa munaafaata is-anfin iyo iska horimaad uma dhexayso u dhahay bayna alqowleyni cinda taxqiiq markii si fiican loo dhiro bixiyo fa ina lafda ta'wiili lafdiga ta'wiilka qad saara wuxuu noqday bitacadudi istilaaxaati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 hadalkii ibnu cabaasiyo ka sugnaaday inuusan la ahayn wuxuu yidhi waa mujaahid imaamu lmufasiriin waay macnaha taabiciinta marka laga hadlaayo way mufasiriinta oo taabiciinta wa mujaahid mujaahid ibnu jabar waaye imaamu lmufasiriin mufasiriinta imaamkoodii waay marka wuxuu kutusinayaa culammada ninkaas siga u ammaaneen qaala athawriy waa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri waaye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 iyo wakayrihim iyo kuwii lamida faidaa dakara haddii uu sheego annahu yaclamu taawiila almutashaabih haddii uu yidhaahdo falmuraadu bihi waxaa looga jeedaa weeye macrifatu tafsiiri tafsiirkiis macrifadeed macnaha wuxuu ku mujaahid meel oo qardajeexa ah iyo meel aan wax oolin wejiga saari maaye hadalkiisu cilmigu ku fadhiyaa oo hadal maaragtay kahor imaanaya hadalladii hore oo culummada ma ahan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 ma garata amarkaas taawiilkiis qofku inuu akriyo inuu akriyo haddaa irahdo asqinii ka'san minma taawiilkeed una galaaska biyaha ii keeno haddii aan idhaahdo khabar ay tahay jaaa zaydun ama yajiiu muxammadun taawiilkeeda oo xaqiiqda waa inuu yimaado waayo qofku ma garata oo wixii wuquucoodii saasoo loo jeeda haddaan hayb aan maanta ma arkayso aan ka waran waxaasaa dhacaya haddii la yidhaahdo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 lama gaarin weli xaqiiqdeedana alla og marka laakiin anagu waa garan karnaa say tahay inuu qiyaamaha howlkiid haddiina koo sheego ma garan yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawna tadhalu kullu murdacatin cama ardac tadacu kullu daati xamlin xamla ida shamsu kuwirad haddii lagu yihahdo waa garan kartaa xaggeed istaagaysaa wax yaroo qaraxa markii ay dhacaan oo maaragtay ama rasaas madaafiic ay dhacayso qof walbaa kala gambanaya meel la galo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 wa qaala markaa wuxuu dhahay yaa abati haadaa ta'wiilu ru'yaaya ru'yadaydii xaqiiqadii ay ku dambaynaysa waay min qablu hadda ka hor aan arkay dhabteedii waaqicdii wixii aan arko hadda runay runay ah waay meesha timid fajacala wuxuu ka yeelay caynamaa wujida fi lkhaarij wixii la helay oo bannaanka usoo baxay fi lkhaarij haddaa arag waa wixii jooga ma garan hadda masjidkan marka hore waa takdiib meesha masaajid aan laga dhiso ma joogo hadhow markii la shubo shayun khaarij fi lkhaarij banaankuu joogaa wax jooga waa macnaa wax jiro oo dhab ahaan jiraa laga wada hadhow waxaa dhici karta qofku inuu ku warar alfaada ah, ma hada shay fi diin wa hada shay fi lkhaarij waa waxay manaadiqadu isticmaal marka waxay fi waxay ka wadaan wax jooga oo maarata meesha jooga waa wujuudkaas filkhaarijka wuxuu noqon karaa yani in sifa ahaan lagugu sifeeyo sida aakhara waa joogta laakiin adig maadaartay soomaa laakiin wasfi haabitaha lagu sameeyey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 waana midda ugu fiican markaa wax dalbaysa ammaan alleh inaad maanta gudbisid waa tawasul sabaxtallah wax kastoo naqshad ka nasahday allana waa mahadiso wax kastoo kamaalaad ku sugtay adigana dembiyaa isu sugta marka iyo qusuur ma garata iyo inaad u baahan tahay in lagu kabo marka waa maarata waxay dhahaan waa midda ibnulqayim uu dhihi jiray uu dhihi jiray markuu ka sheekeyna adciyada iyo qofka mowqifka lou istaagayo shuhuudulminna eh?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 wayajtanib maanta ma arkaysa annahyi yacni ariiqatu lmustaqiima hiya imtikaalu lmri wannahyi asunna bimacnaa aariiqatu lmustaqiim uga jeeda sunnadii istilaaxigaas ugama jeedo ariiqada toosan oo muflada waxa weeye qofku inuu awaamirta fulitaankeeda iyo nawaahida kaharitaankeeda ku daro sababto imtitaalu lamrina waa samayntiisa imtitaalu nahyina waxaa waa kafogaantiisa inaad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 oo faqiihoo intaas la mumaarasoodo qaraanintii shareecada iyo waxyaala ku soo arooray iyo macnaha shaygan loo reebay maxaa laga wadaa maiska luqawi baxta oo kelimad uun shicir ku jirta mase macno kalaa macnaa laga wadaa oo sharci ah wuxuu leeyahay marka waxaa yaqaano fuqahada aqogo nacam abu cubayd alqaasim bnu salaam waxay dhahaan culammada afar ninoo isku waqti dhoway ahaayeen oo nin walba meel oo baaric ku ahaa waxay dhahaan imaamu shaafici fiqhiga istimbaadka abuu cubaydana xadiidka sharxkiisa iyo macnaha luqawigiisa yaxya bnu maciin fi ljarxi watacdiil ninka afraadna imaam axmed buu ahaa saas camalaan u malaynaa isagana maaratay eh, maaratay nusuusta kulmideeda faraha badan marka saddex afar culamaa waxay ahaayeen maaratay isku waqti isku dhawaa nin walba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 nabigu wuxuu reebay yani can ijtimaali sammaa waxa la yidhaahda luqawiyiintu siday ku fasirteen fuqahadana maanta siday ku fasireen oo abu cubayd alqaasim ibn salaam uu ka mid yahay luqawiyiinta asmaci wuxuu dhahay ijtimaalu sammaa waxaa looga jeedaa yani asalka ijtimaal waxaa qofkii mara inuu isku duuduubo luuqada asagoo meel uu gacantiisa u bixiyo sidii kafan camal meyd camal isugu duuduubo oo gacmihiisa meeluu ka bixiyo uusan lahayn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 oo dharkan gudashadiisa waxa loo reebaa waa macno salaada ku dhaca coobcuud waxuu dhahay huwa an yashtamila alinsaanu bithawbin inuu maro isku duuduubo soo maaha laysa caleyhi hayru mara kale ma lahan hal go-o weyn waa iskuntigiy sarwaal matata midna ugama hooseeyo uma yarfacu min axadi jaanibayhi calaa mankibi intuu saan maradii dhinac isaga waxeeyo ayuu hal dhinac oo maaragtay oo garbaha oo saaray nacam ama labada garboodoo halkaan isaga xileeya fa farjuhu markaa cawradiisaa muuqanaysa oo toomaradii haddii isaan hal maro keliyo qof haysasaan isku leeyahay waxaa dhici karta inaysan intaan isbacan u kala gaarin ama meeshaan kore in maaragtay laga arkaa dhici karta marka qoladan marka maxay milicsadeen macnaha looga jeeda macno oo xukum sharciya oo ah oo salaadda waxay dalbaysaa marka in cawrada la asturo magan marka haddii qofkaa cawradiisay fidantahana salaadiisi ma ansaxayso qoladaana dhinac kaley ka fiiriyeenoo qofkii maradii hadduu isku duuduubo waxaa laga meeloo gacanta kala baxo iyo meeloo haddii wixii quduura isaga dhici inuu waayo marka wuxuu leeyahay qowlka fuqahadaa marka la qaadanaya sababto iyaga baabkan ayagaa mutakhasisiin ku ah laakiin shicir iyo hadday tahay wixii ku saabsan qowlka luqawiyiintaba ha la qaado sababtoo ah caadaadka carabka iyo shucaradan waxay u diideen iyo fakrigooda iyo maaragtay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 waxay xaqiiqada maa umira bihi ama xaqiiqata maa nuhiya canhu u yaqaaniin licilmin bimaqaasidi rasuuli illahi sal alayh wasalam maqaasida rasuul yaqaaniin hadalkaa marka waa istiraad weeye kamaa yaclamu suu u yaqaan atbaacu aqoraad hibocrat say dhahaan waa ninka dibiga raggii laga soo gaaro oo iqriqiyiintii waa say u yaqaanaanba wadiiba weyn wa naxwihimaa labadoodaba maqaasidahum waxyaalaha u qasta ayaan macnaa boqoraad ninka la yidhaahdo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 qasaday kugu tahay laakiin wixii laguu khabro lagaaga sheego inaad maaragtay kun kunhigeeda aad baartid adig waxba qasab kuma ahan nacam mida kale ta'wiilka khabarka isaga camal badanaa kama ratib maayo ilaa hadduusan bimacna alamri uusan ahayn laakiin ta'wiilka amarka iyo nahyiga camal baa ka ratib maayo oo nahyigana kafiga ka ratib maayo ee amarkana camal inaad samaysid nacam walaakina ta'wiila alamri wannayi laabudda min macrifatii inaad aqoonsato saa u samaysid waay bikhilaafi ta'wiil khabari khabarka ta'wiilkiisai xaqiiqadiisa kunigiisa inaad maanta ma arkaysa aqoonsatid waajib kuguma aha haddaa macnaha un fahamtid kunigiisa ilan adi waxba waxaa dabaqaysid maaha shiiku markaasuu kuusoo khulaasayna wuxuu ku leeyahay idaa curifa daalika intaasoon haddii aad soo garatid fa ta'wiilu maa akbar allah ilaa marka horeba meeshan wax oga gol lahaa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 ifaatku waa ama maarata waa caynu daatihi ifaatkuna kullaha waa waaxid waa ti aan taasoo kale waxatulwujuuda ka ratibmaysa nacam manhajka salafiga waa kana fataawiilu maa akhbara allahu bihi can nafsihi wuxuu naftiisa nooga sheegay almuqadasa alghaniya ee deeqtooneed bimaa lahaa waxay nafsadiisu ay leedaho min xaqaaqi alasmaa'i wa sifaati ah waxaa looga jeedaa huwa xaqiiqatu nafsihi alla nafsadiisa dhabta ah sida uu yahay daatadiisa almuqadasati ee daahirneed almutasifati ku sifaysnay bimaa lahaa waxa u sugnaaday oo min xaqaa'iqi sifaati sifaatka xaqaa'igooda taasna marka ma la ogaan karaa marka ya alqani maa ku jirta huwa xaqiiqatu nafsihi lmuqadasati alqani waa soo dhaafna alqani ya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 xadiidka wuxuu ku yimaado sida qur-aankaba nacmalu bimuxkamihi muxkamkiisa waan rumaynaynaa wa nu'minu bimutashaabhi mutashaabihiisana nacmalu bimuxkamihi muxkamkiisa waan ku camal falaynaa wa nu'minu bimutashaabhihi mutashaabihiisana waan rumaynaynaa oo macnaa sidii qur-aankiaan ku socodsiinayna oo waa maxay wixii maanta ma arkaysaa macaali ahna eh? oon fahmi karana waa fahmaynaa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 wuxuuhi liana maa akhbar allahu bihi can nafsi wacan yowmi alaakhiri fiihi alfaadu mutashaabihatun bisir tushbihu macaaniyaha waxay shabahdaa maa naclamuhu fi dunya waxaan addunyada ku naqaano kamaa akhbara siduu alla loo sheegay saxwaat wasalam ana fi ljannati laxmana yaalo wa labanan caana wa casanan wa maaan wa khamran wa naxu dalik wa haadaa yushbihu wuxuu shabahaa maa fi dunya addunyada wax yaalo lafdan wa macna lafdi macnaahaanba biyo biyo xasan xasan walaakin laysa huwa midlahu asagoo kale ma aha walaa xaqiiqatahu xaqiiqadiisana ma aha yani walaysat xaqiiqatahu saas camal aafat ama walaa xaqiiqatahu xaqiiqadiisana maaha ka xaqiiqatihi nacam nacam fa asmaa llahi tacaala wa sifaatuh maadaama alla subxaana wa tacala fida ogtay labadii makhluuq oo lafdan oo macnanba iska shahabaabay waxa weeye mitli kama dhexeeyo xaqiiqana kama dhexayso waa kala duwan yihi maadaama ashyaadan adduunyo ay joogto ashyaadana aakhare ay joogto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 alkhaaliqu khaaliqii mila almakhluuqi ousan noqonin walaa xaqiiqatahu ka xaqiiqatihi ousan noqonin u noqon wain kaana baynahaa dhexeeda haba ahaado wa bayna asmaa alcibaadi wa sifaatihim tashaabuhun haba ahaado taas waa jumla muctarida hadda sidaan isu wada celino fa asmaa ullaahi alla asmaadiisa sifaathu sifaatkiisa owla iyagaa habboonaasho badan wain kaana baynahaa wa bayna asmaa alcibaadi wa haba u تشابه أصلا وحال أن وفعل المشترك بالمعنى الكلي إيه؟ وتواضع سوقد فيه ألا يكون إنه سنهانين لأجلها لأجل هذا التشابه في الاسم فقد استشبهان وحقد إيشن اسكبهن الخالق أو سنقن مثل المخلوق أو سنقن ولا حقيقته أما ولا حقيقته أي سنقن ولا لا تكون حقيقته إن سنقن كحقيقته حقيقة مخلوق وقل إن سنقن halkaa markuu joogo shiikhu wuxuu kuu sheegaa wuxuu ku leeyahay alfaadaas oo mutawaadic ama macaanidan kulliga in la isticmaalo waa ku qasbantahay luuqada adiga luuqaa taqaana ama carabi aqoon ama soomaali aqoon ama aqoon haddii la rabo waxaaba arka in lagaaga sheekeeyo luuqadaa lagaga cabira wax saa iyo saa iyo saa haddii furuq udhexaysana waxaa leeyahay macnahaasay sayleeyihin iyo alfaadaas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 yani waxa isaga uu gaar la yaho isaga uu abuurtay oo yani cilmigeeda uu gaar la yahay yani alladi iktasa bi ay bicilmi cilmigiisa wuxuu gaar la yaho min aljannati wannaari ah calimnaa waan garan karnaa macna daalika macnaheeda wa fahimnaa waan garanaynaa maa urida minaa fahmu wixii inaan fahmo lala dalmay bidalika alkhitaabi khitaabkaas oo kaas ah wafasirnaa dalika wafasirnaa dalika wafasirnaa dalika hadaa tiraahda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 maa uriida mina fahmu wax inaan fahmnin laka rabo bidalika alkitaab ku fahnayna wa fasaranaa dalika yani khitaabkaasina arrintaa wuu noo fasiray laakiin waa mida aan naqaano wa amaa nafsu lxaqiiqati xaqiiqada almukbari canha xaqiiqadana lakaga warramaayo mitla alatii lam takun bacd eh? oo weli aan dhicinin nacam wa inamaa takunu yowma alqiyaamati taasi qiyaamay ahaanaysaa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 taas xaqiiqadeeda iyo ta'wiilkeeda ilaaha yaqaano marka lamadii macnoo dambe oo calaa qowli mujaahid waraasikuuna fi lcilm inay bimacna tafsiir ay tahay wa qowli jumhuur wamaa yaclamu ta'wiiluhu ila allahuna inay tahay bimacnaa xaqiiqati lamr inay tahay taas kale fadalika kaagaasi min ata'wiil yani wuxuu amaa nafsu lxaqiiqati lmukbari biha xayqada laga warramaayo nacam mitlu latii lam takun bacd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 istiwaha macnaha luqa ahaan in la garanayo wa ana kayfiyatu dalika majhuula waa kayfiyada macna waa kunhu asifa wa xaqiiqatuha inay majhuula tahay halkaasaan beri wa mil beri kasii wadi doona insha allah sal allah ala